noqonayo huwa ismulxaalki ilaa nakiratan nakira un maahane wax kale ma noqonayo waxaa isimka xaalada noqonaya ismulxaalka la yidhaha waxaa nakira ahayn ma noqdo macrifo ma noqdo haddii isagoo macrifaa la arkana waa la awilao nakira lagu awila walaa yakuunu man noqdo huwa ismulxaalki ilaa bacda tamaami alkalaami kalaamka dhammaystirmidiisa ka gadaal maahane kalaamka dhammaystirmidiisa loolama jeedo macnihiisa inuu dhammaystirmo ee waxaa loola jeedaa jumladu inay dhammaystiranto ficilkii faacilkiisii ficilkii faacilkiisii mubtadihii khabarkiisii jumlada labadeeda jus waa inay dhammaystiranto saasaa loola jeedaa waxaa dhici karta jumlada labadii jis waa dhamaystiran tahay laakiin macnihii dhamaa wuxuu ku xidhan yahay xaalada haddaan xaalada la sheegin macna sax lagaba fahmiyo maa waa dhici kartaa marka isimka ismulxaalka marmara macnaha dham asaga ku xidhan yahay marmaru macnahoo dhan ba asaga ku xidhan yahay laakiin jumlada ka mid maaha ficilka iyo faacilka waa inay dhacaan ficilka iyo faacilka waa inay dhacaan mubtadaha iyo khabarka waa inay dhacaan kadib u asagu ma noqdo axada juz-ay jumla jumlada labada juz ay ka koobantahay mid kamida ma noqdo kadib u dhaca marka kalaama taa noqona macnaheedu waxay tahay jumlada labadeeda juz ka mid maaha ismuxaal kadib u imaana saaxiibulxaalkiia la galay marka hadda ismulxaalkii laba shardiya loo sheegay koo waa inuu nakiro noqdo labana waa inuu bacda tamaam اjumla noqdo bacda tamaam اkalaam saaxiibulxaalkii shardigiis waa kanaa walaa yakuunu ma noqdo saaxibuhaa saaxibuاlxaali ilaa macrifatan macrifo maahane wax kale ma noqdo saaxibuulxaalku waa inuu macrifo noqdaa haddii ay dhacdo inuu nakiro noqdo nakiro inuu noqdo hadday dhacdana waa inuu wax u banneeyo oo u cunansiiyo la helo ee nakiro maxdiya ma noqon karto saaxibuulxaal nakiro wax u cunansiiyo oo waa maxay nakiranimada wax yareeya oo xoogaa nakiradii shuyuuceedii xoogaa yareeya sida sifadii kale iyo sida idaafo oo kale iyo wax nakiranimadii yareeya waa in la helo markaasaa wax laga xaalay karo laakiin nakiro maxdiya maya waxba lagama xaalay karo maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay yejibu waxa waajiba fi lxaali fi ismi lxaali isimka xaalo noqona an yakuuna nakiratan inuu nakiro noqdo walaa yejuusu ma banaana an yakuuna huwa ismu lxaalki macrifatan inuu macrifo noqdo waidaa jaa hadduu yimaado tarkiibun tarkiib tarkiibkoo fii dhexdiisa alxaalu ismulxaalkii ku sugan yahay macrifatan xaala uu yahay ismulxaalka fi daahiri xagga daahirka fainahu shamiyejibu waxaa waajib ah taawiilu haadihi lmacrifati macrifadaas in la awilo binakirati lagu awilo haddii la arko ismulxaalkii oo suurad macrifo leh waajib waxaa nakira in lagu awilo oo nakira lagu fasiro saasaa waajiba haduu yimaado tarkiib oo ismulxaalkii uu ku jiro isagoo muuqaalkiisu macrifo yahay waajib waxaana nakira in lagu awilo wadaalika tusaalihi mila milu qowlihim waa hadalka ay yidhaahdeen oo kale carabtu jaa alamiiru amiirkiyaa yimid waxdahu keligiis xaal uu yahay amiirku hadda fiiri waxda ah ismulxaalkiia waxda xagga muuqaalka waxaad moodaa macrifo sababtaa ah waa idaafaysayin damiira loo idaafeeyey waa mudaaf haadaasa mudaaf ilayhi marka waxaad moodaa inuu macrifo yahay maxaad samaynaya nakiyo ku awey munfaridan ka dhig waxaad tidhaahdaa wuxuu ku yidhi faina waxdahu xaalun waa xaalo oo yaa saaxibulxaala min alamiiri a laga xaalaynaho saaxibulxaalkiiya wa huwa waxdahuna macrifatu waa macrifo bilidaafati uu ku macrifoobay ila damiiri loo idaafeeyey walaakinahu waxdahu fii taawiili nakiratin nakiro tafsiirkeedu ku sugan yaha nakira lagu fasira wahiya nakiradii qowluka waa inaad tidhahdo munfarida jaa amiiru amiirkiyaa yimid munfaridan keligiis xaal uu yahay sow munfarida nakira maahan ah, ism faacilkaasaa lagu awila fakaanaka waaba adiga qulta tidhi jaa amiiru amiirkiyaa yimid munfaridan keligiis xaal uu yahay oo aan ciidan la socon munfaridan waa kaasaa nakiradaasa lagu awila ومثل ذلكa kaas waxaa lamida qwلهم carabta hadalka yidhaahdeen arslhaa halhii geelha waa diray halhii geelha waa diro biyhiiyuu ku soo daayay ha cabtee alcraaka mucaarikatan xaal ay tahay midii isciriirinaysa alcraaka ah ismulxaal hadda fiiri arsala wuu diray haa halihii geel haadaasaa geel u laabayda alibilay u laabaneen haadaasu waana saaxiibulxaal waa meesha wax laga xaalayna alciraaka waa ismuxaalkii alciraaka waa ismuxaal waxaa laga xaalaynaa hadaas marka alciraaka alaa ku jirta xagga muuqaalka maxaa la samaynaa nakira lagu awilaa mucaarikatan ad leedahay isim faacil ku awil asagu wuxuu yidhi ey muctarikatan uu ku awilay maya mucaarika lagu awilaa isimka faaciloo ciraaq ka yimid waa mucaarik mucaarikatan wey ee ma ahan waxa weeyaan muctarik maaha muctarik maaha waxaa la rabay inuu yidhaahdo mucaarikatan ayadoo geelu isciriirinayda ay musdaximatan ayadoo isciriirinayda wajaa-uu waa yimaadeen qoomkii alwala falwala xaal ay yihiin kuwii soo kala horeeya fiiri jaa-uu waa yimaadeen qoomkii alwala falwala xaal ay yihiin kuwii soo kala horeeya hadda fiiri alwala alaa ku jirta falwala alaa ku jirta waana ismuxaal labaduba maxaa la samaynaa nakira lagu awilaa jaauu waa yimaadeen mutaratibiina xaalo ay yihiin kuwii kala tartiibsan alaleeyahy mutaratibiina lagu awida jaauu waa yimaadeen mutaratibiina xaala yihiin kuwa kala tartiibsan qaybaa yimaadeen haddana qayb kalaa yimaadeen iyagoo kala tartiibsan mutaratib marka waa isim faacil waa isim faacil la jamciyey jamcu kansaalim lagu keenay waa nakiro marka saasaa laleeyahy saasaa la leeyahy arsala wuu diray ninkii ha hal geel alcraaka marka waxay leedaha arsala ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaazan taqdiru huwa ha damiiru mutasilin mabniyun calaa sukuuni fii maxali nasb mafcuulu bihi alcraaka xaalunaad leedahay waa la xalayna alcraaka waxay leedahay ismu xaal mansuub cala alxaal alcraaka mansuubun cala alxaali من المفعول به hاadaasa laga xalayna مفعول بga xاaل من المفعول به منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره jaaءa فعل maadi مبني عalى ضمير اتصاaلhi بwaaw الجamاعة وwaaw الجamاعaةi ضمير متصل مبني عalى سكون في محل في محل رفع فاaعل والألف فاaرقة بين waaw المفرد وwaaw الجamاعة الأول منصوب عalى الحاaل منصوب waxaa tiahdaa الأول waxaa tidhahda mansuubun cala alxaali min alfaacil faacilka oo jaa-uu wowdaasaa laga xaalayna alwala mansuubun cala alxaali mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii aakhirih falwala alfaau xarfu cadfin alwala macduufun cala alwali wlmacduufu cala almansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratun fii aakhirihi aleeda ay mutaratibiina uu kuugu awilay ay mutaratibiina kuugu awilay hmm wlcaslu asalka fi lxaali u asala an yejia waa inuu yimaado bacda istiifaai kalaami kalaamka la oofsashadiisa ka gadaado xaalada asal waxa u a marka kalaamka la dhammaystiro kadib inuu yimaado kalaamku hadduu jumla ismiya yahay mubtadihiiyo qadarka marka la dhamaystiro u imaana hadduu kalaamku jumla ficliya yahayna ficilki iyo faacilkii marka la dhammaystiro ama ficilki iyo faacilka la dhammaystiro ama taanisimkeedii qabarkeeda la dhamaystiro u imaana haday jumladu ismiye tahay mubtadihi qabarka marka la dhammaystiro ina iyo isimkeeda iyo qabarkeeda marka la dhamaystiro kadibu imaana ismuxaal hadday jumladu ficliye tahay ficil iyo faacil marka la dhamaystiro ficil iyo naab faacil marka la dhamaystiro kaana isimkeeda qabarkooda marka la dhamaystiro kadibu imaana ismuaal ismuxaal kadib imaana واصل aصلka في اaal في اسم اaal أصل an yجiئa wa inuu yimaado baعda اstifاaء الكلاam kalaamka la oofsashadiisa ka gadaal markii kalaamka la oofsado la dhamaystiro ومعنى استيفاء الكلاam kalaamka la oofsashadiisa macnaheeda an yأkhuda الفiclu waa inuu qaato faacilahu wlmubtadau mubtadahuna uu qaato khabarahu saasaa loola jeeda kalaamaa la dhamaystiroo la oofsaday waxaa loola jeedaa ficil waa inuu faacilkiisii qaatay mubtada waa inuu khabarkiisii qaatay wa rubamaa waxaa la arkaa wajaba inuu waajib noqdo taqdiimu lxaali xaalkii la hormarintiisa calaa jamiici ajzaai lkalaami kalaamka ajزadiisa dhammaan laga hormariyo waxaa dhici karta mararka gobol in kalaamkii gabaal la mariyo ismuxaalka lasoo hormariyo waa goorma idaa kaana lilismi lahu sadaara waa ismku hadduu noqdo ism sadaara iskale waxaa jira ism asagu meesha ugu horeyda inuu fariisto iskale oo kursiga ugu horreeya aan qof ka fariiso kale la isagaaba iskale sadaaru leeyaha la horay waa in la geeyo yeelima gadaalma asmaa sidaasoo badana carabiga ku jirta waxaa la idhaha ismu lahu sadru kalaam isaga lagamama hormaro dii layga hormara iga wadu la meeshaas maba tagee waa in safka ugu horeey asaguu salka dhigo soo ma jeed hal qof hal kelima kama hormari karto carabi hal xaraf xata ma ogola in laga hormariyo maxaa la idhahda lahu sadrulkalaam ma ogola kalaamba in laga hormariyo marka kaasoo kale hadduu ismulxaalkii noqdo ismulxaalkee wuxuu noqday ism ismun lahu sadrulkalaam maxaa la samaynaa isagaa loo hormarinayo ila kursigiisa lama dayn karee ma ogola ah, cid kaleba ma ogola inay salka dhigto inta isaga la hormariyo aa kalaamka laga dabamarin ah, hadduu ficil iyo faacil aha hadduu mubtad iyo khabar aha kadib aa la keenaya kalaamkiyaa la dabamarina ah, kalaamkiyaa la dabamarina warubamaa waxaa la arkaa wajaba inuu waajibo taqdiimu aali ismuxaalka la hormarintiisa calaa jamiici ajzaai kalaami kalaamka ajsaadiisa dhammaan laga hormariyo kamaa idaa kaana alxaalu sida ismuxaalku markuu noqdo isma istifhaamin isma istifaam haduu noqdo isma istifhaamin ismu istifaam hadduu noqdo ismu istifaamku wuxuu ka mid yahay asmaada sadaarada leh jumlada uu ku jiro waa inuu uhormaro waa inuu asagu uhormaro sow ma jeedi waa inuu isaga u hormaro kaliya un xaraf jaari caamil unbaa ka hormari kara wax jara bis caamil wax jarana waa laba soo ma ah, caamil kale wax jaraa ma jiro ah, sow ma jeedi wax kaloo ka hormari kara lama arko ah, xaraf jaaroo kaleeto bima hadda ma oo istifaamiya bima aad leedahay sida cama yatasaaluuna cama maadaan waa ma istifaamiya can a ka hormartay oo xaraf jaar xaraf jaara soo waa ka hormara lagama hormari karo isaga sow ma jeedi marka ma yeelayo wax kale inay ka hormaraan lafdiga sadaadara sadaarada iskale haddii marka ismulxaalkii noqdo ismu istifhaam jumlada awal ka soo hormara isagaa loo hormarina wadaalika mitaarkii naw kayfa qadima caliyun cali sidee ku soo galay markuu soo gelayay qaabkee ku soo galay kayfadaas waa ismu istifhaam waana xaalo waa xaalo oo xaalkiisu qaabkee aha wey markuu soo gelayo waa ismulxaal kayfa ismu istifaami mabniyu cala lfatxi fii maxal nasbin xaalun halole xaalanimaa lagu nasbina maxalkaa laga nasbinala waa mabni qadima ficil maadin caliyun oo faacilka marka ficilkii faacilkii maxaa ka soo hormaray xaaladii maxaa yaele ismu istifhaamu noqda waa kayfada fa kayfa ismu istifhaamin kayfada waa ismu istifhaam mabniyun cala lfatxi fii maxali nasbin xaalu min caliyin caligaa laga xaalayna walaa yajuusu ma banaano taakhiiru ismi istifhaam ismu istifhaam gadaal in loo dhiga ma banaano wayushtarau waxaa la shardiyaa fii saaib aali saaib xaalka an yakuuna macrifatan inuu noqdo falaa yajuusu ma banaano an yakuuna nakiratan inuu noqdo biayri musawiqin nakiradaasoo biqayri musawiqin wax u baneeya la-aantiis ahaatay nakiro aan wax u baneeyo haysan ma noqon karto saaibaal ma noqon karto saaibxaalku waa inu macrifo noqdo waxyaala laakiin waxaa jira nakirada haddii lagu sameeyo u banaynayo in saaxibulxaal ay noqoto wa mimaa kii waxaa ka mida ah yusawiqu banaynaayo majiia alxaali xaalo inay timaado min anakirati nakiro xaggeed ay ka timaadoo nakiro wax laga xaaleeyo oo nakira saaxiibulxaal noqoto waxyaalaha banaynaa waxaa ka mid a ah. an tataqadama alxaalu xaalad inay ka hormarto calayhaa nakirada ka qowli shaaciri sida shaacirka hadalkiisi uu yidhi limayata gabadha maya laydha waxaa u sugnaaday muuxishan xaalo uu yahay mid qalageliya dalaalun baqiyatulxiidaan baqyatulxidaan kaasoo yaruuxu bidhaamaya baqyulxidaan kaasoo yaruuxu bidhaamaya kaanoo waxaad moodaa khilaalun galseefyaal limaya gabadha maya la yidhaah xaalu u sugnaaday limayata waxaa u sugnaaday dhe muuxishan xaaluya fiiri hadda limayata waa jaarumajruur maya waa gabar magaceed laamtuna waa xaraf jeer jaarmajruurkaas waa khabar muqadam ah balaalunna waa mubtada muakara balaaluntu waa guriga marka la dhiso u baaba'o oo u dumo aas-aaska iyo kaaho meesha ka muuqanaya wey dalalku ah, dalalku waa xiidaan derbigaana waa xiidaana laydha carabiga markuu baaba'o baqiyada ka hadka oo dhulka ka soo jeedo aas-aaska la dhihi jiray asal kaasaa la ydhahdaa waxa weya balal dalalku waa aas-aaska asaadka gurigii burburay asaadka ka muuqda wa kaasaa la yidhaha dalal meeshii marka meel guryaheedu wada burbureen oo as-aasyadaas kaliya muuqdaan oon wax banu aadana ku noolayn markaa timaad maxaa dareemi cabsi nuucaan soo dareemay hoogaa waa qaloone waa cabsane waxaa dareemay cabsi iyo cidlo soo ma wax banu aadan kuma nool guryihiiba waa duwan meeshaan meel qaraabta wey oon wax banu aadana ku noolayn muuxisha marka waxa weeyaan adigana wax cidlu ku dareensiina meel cidlaa inay tahay meesha limayata gabadha maya la yidhaha waxaa u sugnaaday muuxishan xaal uu yahay mid ku cidlo gelinaya oo ama dareen waxaad dareemayda meesha cidlaa inay taho wax ku nool le erag muuxishan xaaluu yahay midkii ku cabsi gelina ama cidlo ku dareensiina balaalun baqiyatulxiidaan derbiga aasaaskii ka haray balalkaasoo yaluuqu bidhaamaya kaanow balalka waxaad moodaa khilaalun galseefyaal wax lagu qurxiyey khilaalun khilal khilal hada waa la hoos dhigaa kaanahu khilaalun alale khalal maa kaanahu waxaad moodaa khilaalun galseefyaal wax lagu qurxiyey waa jamcu khilatin khiladana waa shay gasha seefteeda lagu qurxiyo dahab iyo waxyaalo ah oo gasha seefteed gal seefta gasha la geliyo galkaasaa korkiisa lasii qurxina dahab iyo waxyaalaha lagu kaasaa la ydhaha khilla khiladiya khilal lagu jamciyey hadda maxalushaahidku wuxuu yihi limayata jaarmajruurkiisa waqada muqadama balaalun waa mubtada muakara muuxishan waa ismulxaal aw saaxibilxaalkii waa dalalun dalalun taasaa laga xalina ka dambayda dalalunna waa nakiro nakiro inay inay noqoto saaxiibulxaal maxaa u baneeyey waxaa u baneeyey in ismulxaalku ka hormaray ismulxaalkaa hormaray muuxishan ah ka horeeya dambaynta ay ka dambayda u banayd in wax laga xaaleeyo saas wey midaya kale waaba haddana si fuuna haystaaba dalalkan dalalkaasoo yaluuxu bidhaamaya laba musawiquuba haystaaba fa muuxishan xaalun wey fa muuxishan xaalun waa xaalun min dalal a ah laga xaalaynaa wa dalaluna nakiratun waa nakiro wasawaqa waxaa baneeyey maji alxaali xaalo imaatinkeedoo minhu dalal ay ka timaado taqadumuhaa nakirada hormari taqadumuhaa xaalada hormarideeda calayhi ay ka hormartay dalalka amase ah, calayhi calaa saaxib xaalay ka hormartay saaxibuxaalka iyo dalalku waa isku mide taas waa ka mid in ay ismuxaalku uu ka hormaro saaxibuxaalkii waa banaydaa nakiro in wax laga xaaleeyo wax kaloo banayu kuu sheega waa mimaa kii waxaa kamida yusawiqu banaynaya maji alxaali xaalo inay ka timaado mina nakira oo nakira wax laga xaaleeyo an tukhasasa in la khaas yeelo haadihi nakiratu nakiradan biidaafatin lagu khaas yeelo oo wasin lagu khaas yeelo waxyaalaha kale oo nakira in wax laga xaaleeya baneeya waxaa ka mid a nakiradii haddii la idaafeeyo idaafadaas la idaafeeyey nakiranimaday xoogaa yarayneen waa laga xaalay karaa marka waxaa ka mid a in la sifeeyo sifada la sifeeyey nakiranimaday xoogaa yaraynay waxbaa laga xaalay karaa markaas waa banaanta fa miaal wli kii idaafada lagu qasisay miaalkiisii qowluhu tacaala fii arbacati ayaamin afar maalin sawaan xaal ay tahay arbacadu midii sinsiman ir hadda sawaan waxaa laga xaalaynaa arbacada arbacadana waa nakiro maxaa u unansiiyey in wax laga xaaleeyo ee waa mudaaf arbaca waa mudaaf ayaamina mudaaf ilayhi waa la idaafeeyey nakiro la idaafeeyey waa laga xaalay kara fa sawaaun xaalan waay min arbaca laga xaalayna wa huwa nakiratun waana nakiro wasaaqa waxa u cunansiiyey wasaaqa waxaa cunansiiyo baneeyey majiialxaali xaalo imaatinkeed minhaa nakirada ay ka timaado likownihaa ahaanshadeedo mudaafatan mid la idaafeeyey ay mudaaatan mid la idaafayta wasaaqa waxaa baneeyey dhe majialxaali wasaaqa waxaa baneeyey majiialxaali xaalada imaatinkeedoo minhaa nakiro xaggeeday ka timaado maxayna kugu xidhan likwnihaa hmm. likawnihaa inay nakiradii ahaataya u banayday mudaafatan tu la idaafeeyey iska wmihaalu taani kii labaad mihaalkiisii nakiro inta la sifeeye wax laga xalay karo qowlu shaaciri waa shaacirka qownkiisa oo uu yidhi najayta waad badbaadida yaa rabbi rabbiyo nuuxa nabi nuux wastajarta lahu waana aqbashay fii fulkin doon ayaad ku badbaadiday doontaasoo maakhirin dilaacinaya filyamni biyaha badda mashquunan xaal uu yahay doontu midab laga buuxiyey iyo dugaag iyo dunyo najayta waad badbaadiday yaa rabbi rabbi ow nuuxan aad badbaadiday najayta ficlu waa faacilun ahaa yaa rabbi waa munaada nuuxan waa mafcuulu bihigii najayta najayta waad badbaadiday yaa rabbi rabbiyow rabbigaygiiow nuuxan aad badbaadiday wastajabta waana aqbashay baryadiisii lahu nuux fii fulkinaad ku badbaadiday tacalujahabe doon fulkin waa nakiro soo maaha sifeed doontaasoo maakirin dilaacinaya filyami badda biyaheeda mashxuunan xaale uu yahay doontu mid la buuxiyey oo laga buuxiyey dad iyo dunyo iyo dugaag dad iyo dunyo iyo dugaaga ka buuxa mahallaa saaran waxa weeyaan dadaa saaran intii mu'miniin ahaayaa saaran ee dunyadii xoolii lagu dhaqmaayaa saaran soo ma jeedin oolihii waxa wey ilaa haddii dhul kalata dhulkii biyaa qarqiyey soo maaha hadhow marka xaa lagu dhaqma haddii dad kaliya la saaro doonta waa in geeli hal iyo rati laga saaro bal barakood dooneen soo ma oo loodii sax iyo dibi la saaro oo arigii riyihii waxa weeyaan ri iyo orgi la saaro oo idihii wan iyo lax la saaro oo soo ma kulli w alla wixii lagu dhaqmaayoo waa mid laba iyo mid dhadiga in la saaro doonta isagu ma jeed oo digaag hadduu jiray hadduusan kadib la abuurin waa in diiq iyo diga iyo mid kale la saaro laba un mid dadig mid laba iska dhe waayahay marka maxalushaahidkan ka rabnaa hadda waa halkee fii fulkina saaxibulxaala ismulxaalna masxuunan ah fulki waa nakiro maxaa u baneeyey in wax laga xaaleeyo ifada ah, ifada u banayday ifada u banayday ifada u banayday atmyiisu tmyiiskii hada maxaluhu kan waa meeshii looga hadlaye tmyiis tmyiis qaala wuxuu yidhi ibnu اajrumi baabu tmyiisi haadaa midkaanu baabu tmyiisi tmyiiskii baabkii ka hadlaaye wey atmyiisu tmyiis huwa alsmu sm wey sm wey tmyiis ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo tmyiis ismko almansuubu oo la nasbiyo la kordhigay majruur ma noqdo marfuucna ma noqdo tmyiisku waa mansuub isimkoo almufasiru fasira limaa shay inbahama qarsoomay mina dawaati daatooyin xaaluu yahay aw inisabi ama nismooyin xaaluu yahay aw inisabi ku darade horta tamyiis waa isim atamyiisu tamyiis huwa alsmu waa isim isimkoo almansuubu oo la nasbiyo o la kordhigay isimkoo almufasiru fasiraya limaa kii inbahama qarsoomay mina dawaati xaal uu daatooyinka ka mid yahay aw inisabi ama nisbooyinka xaaluu ka mid yahay naxwu wadalika mihaalka naxwu qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale tasababa waxaa shubmay zaydu hadda fiiri tasababa zaydun zaydaa shubmay zayd meesha shubanka looga nisbayna waa macaloolbaxaa ku dhacay ma dhididaa ka daatay ma siyu waxa weeyaan u caatoobo waxa weyaan dhacaanka iyo hilibkiyaa ka shubmay meesha looga nisbaynaa zayd shubanka meeshaas waa halkay meeshaasa qarsoon nisbana wey meesha looga nisbaynaa tasabubka halkaasaa qarsoon tasababa zaydun zaydaa shubmay caraqan min jihati caraqin xagga dhiidu ku ka shubmay hadda waa cadda caraqan waa tamiis tasaba waa ficil zaydun waa faacil caraqan waa tamiisu nisba mansuub wey cala tamyiisi aa lagu nisbiyo calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi aqil maxaa yeelay maxay noo fasirtay wax qarsoona oo ah zayd nisbada loo nisbaynaa tasaburka taasaa qarsoonaa noo fasir watafaqaa bakrun bakaraa buuxsamay bakar waa buuxsamay muxuu ka buuxsamay xayawaa ka buuxa maciila ka buuxa cilmi u dhimana uurweynaad muu qabaa ya muxuu la buuxsamay marka waa buuxsamay aalay ma cilmiyaa ka buuxsamay maya khayraa ka buuxsanta ala cilmi maayo watafaqaa bakrun bakaraa buuxsamay shaxman min jihati shaxmin xagga xayrka xayra fadhiisatay soo ma jeedin waa naaxay soo ma jeedin tafaqaa waa ficil maadi bakrun waa faacil شحما waa منصوب على تميiز منصوب علامة نصب فرة ظاahiرة في waa تميiز النصب وdاaبa محمد محمdaa diib نoqday aa loola jeeda محمdaa diib نoqday ma catar isku shuba ya diibu noqday mid awal qalocnaayo toobad keenay miya maxaa loola jeedaa diibu noqday maya raalliyu noqdaa loola jeedaa nafsan min jihati nafsa xagga naftiisaa qanacdoo raalli noqotay wa meesha looga nisba inaad diibnimadaa naga qarsooneed markaasaa nafsa noo fasir baaba ficil maadi wey muxamedun waa faacil nafsa waa tamyiis oo tamyiisu nisba ah nisbadaasay noo fasir muxamed loo nisbaynaa diibnimada washtaraytu cishriina labaatanaa soo garta haddaan halka inta istaaga ku idhaa labaatanaa soo garta labaatan waxa yidhi ma labaatan kitaaba ma labaatan qalina ma labaatan gurya ma labaatan gaariya ma labaatan addoona oo maraykanaha maxay yihin w waxa aan soo gateen suuqa ka keena xayihin daatadiyaaba naga qarsoon sooma daatadiyaa naga qarsoon ishtaraytu ishriina labaatanaan soo gato daatadiyaa naga qarsoon waa meeshuu ku dhahay almufasiru liman bahama min alzawaati hadda nisbada waa soo ogaanay daatadiyaaba naga qarsoon daatada aan soo galay soo ma jeedid markaasa waxaan ku idhi hulaaman min hulaamin waa addoommo reer yurub labaatan addoon suuqa lagu kala gadaayo tamaanta tegey aan labaatan addoon ka soo gato tir waxaan ku yidhi wa malagtu tisciina anuu sagaaشhanan milki sagaaشhanan milki marka fiir wax macduudka oo la tirina daatadiiya ma naga qarsoon ma labaatan kitaaba ma labaatan geelaha ma labaatan gaariya ma labaatan guriya waa maxay labaad waxa wey waxaan rabaa tisciin sagaaشhan sagaaشhanka aan milkiyo daatadoodu waa maxay macduudkiiya naga qarsoon daatadiisa haye tamiiskaa maa fasireen najatan min najatin oo samayn najadu waa idaha oo dhadiga intaysan curan intaysan waxba qalin wa idaha oo dhadiga yaryar intaysan markay soo kobcaan oo weynaadaan xoogaa laakiin aysan weli waxba qalin markaasaa waxa la idhaha naj sameynaa laleeyahy soo ma jeedin marka najka hadda noo fasir fiiri malagtu ficlu wa faacilu uu ahaa tisciinana waa mafcuulu bihi mansuubun cala alyaa-i maxaa yeelay lأnnahu mulxaqun bijamci mudakar saalim jamcu saalim maaha jamcu saalimaa la haleeshiye waa mulxaq dhe jamcu saalim sidiisa iskaga carab adu marka waxaa ma tiraa lأnnahu mulxaqun bijamci mudakar saalim intaas kaad carabtaa nacjatan waa tamiisu daat daatadu noo fasir waxaan rabnaa marka inaan ogaano shay walba muhim wax noogu ahaa caamil macmuul camal soo ma ahayn haddee tamyiiska yaa ku camal faloo nasbiyo mansuubaa laleey yaa nasbiyo aw caamilka nasbiyo tmyiizka laba ka dhig tmyiisu niba iyo tmyiisu daad tmyiisu nisbaha caamilka ficilka ka horeeya nasbina hadda fiiri misaaladii hore tasababa zaydun caraqan caraqana tmyiisu nisbaha yaa nasbiyey tasababa tafaqaa bakrun shaxman shaxmana tmyiisu nisbaha yaa nasbiyey tafaqaa ficilka ka horeeya wadaaba muxamedun nafsan nafsana tmyiisu nisbaha yaa nasbiyey daadana ka horeeya tmyiisu nisbaha ficilka ka horeeya nasbiyey tamiisu daadna daatada majhuulada mubhamada qarsoon oo la fasiraya daatadaasaa nasbinaya hadda fiiri ishtaraytu washtaraytu waxaan soo gatay cishriina ulaaman ulaaman yaa nasbiyey ishriinkan maxaa yl soo ishriin kala fasiri maa ishriinkaa nasbiyey wa malagtu waxaan milkiyey tisxiina sagaashan najatan oo sabeena ah haye naja yaa nasbiyey تسعينka daatada مبhmda oo la fasiraya صح وزaيد زaيد akrmu waa mid karaan badan kan waa tmiisu نiصbiya loo laabo maan tmiisu daad tmiisu نiصba haddana lagu laabo وزaيد زaيد akramu waa mid karaamo badan minka adiga kaa karaamo badan adan min jihati abid marka fiiri زaيد زaيد akramu waa mid karaamo badan زayd maxaa loo nisbeeyey karaamaa loo nisbeeyey karaamada see looga nisbayna wayga taqwo badan miya wayga cilmi badan yahay miya wa iga warasan yahay maya adan agga aabbaha l agga aabbihiisa adan ajaaib lah hmm. adan mujihati abi marka hadda waa tamiisu nisba akramu oo ismu tafdiilha nasbiday akramudaasaa nasbayda oo ismu tafdiila oo asmaada camal fasha ka mid o insha allahu aad ugu tegi doonta mutamimatlaajrumiya insha allah wزaydu zayd ajmalu waa mid qurux badan ninka adiga kaa qurux badan halkee iga qurux badan ma labiska ma dharka ma waa wejan agga wejigu kaaga qurux badan nisbadii marka wejan yaa nasbiyey ajmalu ismu tafdiilka nasbiya maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waaqulu waxaan leeyahay litamyiisi tamyiiskii fi luqati luqada dhexdeeda xaal uu ku sugnaaday macnayaane laba macno u sugnaadeen waaqulu waxaan leeyahay litamyiisi tamyiiskii waxa u sugnaaday fi luqati luqada dhexdeeda xaalay ahaadeen jaamijulka waxaan ka xaalaynaynaa nakirada ka dambayda macnayaane aan ka xaalaynaa qaacido noo imaan doonta insha allahu ilaahay markuuna gaarsiiyo a waxaa la yidhahdaa idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan a la yidhahdaa idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan a la yidhahdaa qaacidadaas alluq badan ay kaa gudbinayn sursuur badan iyo meel badanoo halisaa looga gudbaa qaacido muhiimaa la yidhahda maxaa awel maxaan soo qaadana horta aljumalu washibu ljumali bacd nakiraati صifaat wa bacd almacrifa axwaalun soo maahan hadda fi luqati maxay tahay waa shibul jumla soo maaha haddii gadaal la mariyo macna yaani lasoo hormariyo fiiri macna yaaniyaa lasoo hormariyo waa mubtade waxaa la yidhi litamyiisi tamyiiskii macna yaaniyaa u sugnaadeen fi luqati a gadaal la mariyo maxay noqon laheed marka maxay noqon laheed sifa noqon lahed wax kalema noqoteen macna yaan haddii lasoo hormariyo oo jaarmjuur laga daba mariyo aljumal wa shibljuml bacda nakiraat sifaatun noqole sow shibljuml maaha sowse nakira kama horaydo waa la sifaylaa soo maaha qaacidadaan marka taasaad ku fahmey waxaad leedahay idaa taqadama nactu nakira ah, nakirada sifadeeda hadii lahor hadduu hormaro idaa taqadama markuu soo hormaro nactu nakira nakirada sifadeedii uxribaa xaalan xaala la raaba wax kale lama eraabo ah, idaa taqadama nactu nakira nakirada sifadeedu hadduu soo hormaro ucriba xaala maxaa la fiiri hadda fi luqati waa macnayaani sifadeedii waay oo soo hormaray maxaa yeele gadaal haddii la maryo wax kale ma banaanaadeen waxaan dhihi lahay litamiis waxaa usugnaadeen macnayaan labada macno fi luqati ku sugan aan dhihi lahay waa soo hormaray soo maahan xaalee hadda nacti mancuud kama hormareen litamiisi tamiiskii waxaa usugnaadeen fi luqati luqada dhexdeeda xaal ay ahaadeen macnayaani laba macno u sugnaadeen tamyiisku xagga luqada carabiga laba macno uu kuleeyahay alawal macnaha ugu horeeya atafsiiru waa wax caddayn atafsiiru waa wax caddayn mulaqan xaala la kala qaadayn taquulu waxaa leedahay mayastu kadaa shaygaasan soocay turiidu waxaad u jeedaa anaka adiga fasarta waa caddayday marka tafsiir waa la yidhahdaa waani macnaha labaad faslu bacdi اlumuuri arrimaha gabaloo laga sooco weeye can bacdin gobol kale macnaha labaadoo tamyiis la yidhaahdaa waa laba shay in la kala soco wamtaazulyawma ayuha lmujrimuuna mujrimiinow maanta dhinacu baxa naarad leedihin aad ku aroortaan ilahay leey marka waa kala soocid mujrimiintii waxaa la kala saara iyo dadkii abraarta baariyaalka ahaa in alabraara lafii naciimin ila waaye wa in alfujaara lafii jaxiim si ay jaxiimadooda ugu hoyaadaan aa laleeyay wamtaazu soocma ayuha almujrimuun saasaa laleeyahy wtani macnaha labeeya faaslu bacdi اlumuuri waa arrimaha gabal in la sooco yaa laga sooca can bacdin gabalka kale laba shayoo isku dhex dara in la kala saaro luqada carabiga tamyiis aa la yidhahdaa kala soocid tamyiisaa la yidhahdaa taquulu carabiga markaad ku hadlayda waxaa dhahdaa mayaztu lqawma qoomkii aan kala soocay waa kala saaray wey turiidu waxaad u jeedaa anaka adiga fasalta waad soocday bacdahum gabal ka mida ah, can bacdin gabalkanaad ka soco waa kala saartay saasaad ula jeedaa taasoo xaggii luqada aheeda istilaaxi nuxaadda usoo dhaadhac watamyiizu tamyiiz fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda heshiiskooda dhexdiisa xaal tamyiis u ahaaday cibaaratun ka warramid weeye can ismi laga waramo ism asariixi sariixa isagu muawal ma noqdo tamyiiska ism sariixa bisuu noqda muawal ma noqdo ism in laga waramo ism asariixi sariixa ism almansuubi la nasbiyey majhuur ma noqdo marfuucna ma noqdo ah, tamyiiz weligiis majruur iyo marfuuc ma noqdo isimko almufasiri fasiraho caddaynaa limaa shay in bahama qarsoomay min adawaati daatooyin xaal uu ka mid yahay aw inisabi ama nisbooyinka xaal uu ka mid yahay ah, kanaa labadiiba sheegay tamiisku laba nuuca labadiiba sharxaa sheegay faqawlunaa hadalka yaga aan nibi hadduu kuu sharxaa wuxuu kuu sharxaa xadfiguu kuu sheegay xadki uu kuu sheegay cibaaratun can ismi sariixi mansuub almufasiri liman bahama min adawaati aw inasab intaasuu kuu sharxay dhegayso sharax faqowlunaa hadalka yaga aan nidhi alismu macnaahu waxay tahay ana tamyiisa laa yakuunu ma noqdo ficlan ma noqdo walaa xarfan manna ma noqdo wa qowlunaa qowlkeenna aan nidhi asariixi liikhraaji ismi isimkii bixintiisu u sugnaaday isimkii almuawali ee la awilaayey fain tmyiisa tmyiis laa yakuunu ma noqdo jumlatan walaa darfan ma noqdo bikhilaafi xaali xaalkaa sidaas khilaafsan kamaa sabqa siduu soo hormaray kamaa sabqa sida xaalku ku soo hormaray fii baabi oo jumla xaalo waa noqon jir jaar majruur xaalo waa noqon jir aljumal ah, washub jumal bacd nakiraat sad wa bacd almacaarifi axwaal ah, laakiin tamyiisku saas maaha wqawlunaa aan idhi ism almufasiri fasira limaa ki ibahama qarsoomay min adawaati xaalu ka mid ah aw nisabi yushiiru wuxuu ishaara qowlkaas ilaa ana tamyiisa tamyiisku calaa nawcayni laba nooc korkood inuu ku sugan yahay alawalu tamyiisu daat wey mid daato fasira waaniina tamyiisu nisba waa mid nisba fasira amaa tamyiisu daati tamyiisu daat wayusamaa waxaa lagu magacaabaa ayda noqoshay tamyiiz almufrad marka tamyiisu daat iyo tamyiis mufrad waa isku mid ah, maxaa la yidhaha tamyiisu daat tamyiis mufrad wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa ayda noqoshay tamyiis mufrad fa huwa tamyiisu daat maa tamyiis weeya rafaca kor yeeloo suuliyey ibhaama smin isim qarsoonaashadiis isimkoo madkuuru la sheegay qablahu isaga hortiis isimkaasoo mujmalilxaqiiqati xaqiiqadiisu ay duuduuban tahay isim asaga ka horreeyey oo xaqiiqadiisa la duuduubo ay xaqiiqadiisu qarsoon tahay qarsoonaashaha midka ka saara aa la yidhaahdaa tamiisudaadkaasaa la yidhahda ism oo mujmal oo qarsoonaa oo ka horreeyey qarsoonaashadii waxa ka saara kaasaa la yidhaha tamiisudaad daatadiisaaba kaa qarsooneen maa weye tamiisudaadku rafaca kor yeelo suuriyey ibhaam asmin ism qarsoonaashadiisa isimkaasoo madkuurin la sheegay qabla hortiis isimkaasoo mujmali xaqiiqati xaqiiqadiisa la duuduubay wa yakuunu wuxuu dhacaa meeluhu dhucu kuu sheega tamiisudaadku meelo la yaqaanu dhacaa wayakuunu wuxuu ahaada tamiisudaadku bacda alcadadi cadad ka gadaal cadadaa ka hormara waxa qarsoon macduudkii wey haygii la tirinaaye shaygii la tirinaayo wadaalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala weye ilaa wuxuu isagoo nooga wahamaya nabiyullaahi yuusuf ru'yadiisii nabi yuusufa wuxuu yidhi innii aniga ra'aytu waxaan arkoon ku ru'yooday axadda cashara kowkaban koob iyo toban xidig washamsa walqamara ra'aytum lii saajidiin waxaan arka iyagiyo ii sujuuda toban iyo kow xidig iyo qoraxdi iyo dayxi saddex iyo toban soo maahan oo ii sujuuda ayaan ku ru'yoodu yidhi aad inii aniga ra'aytu xadda cashara kowkaban marka fiiri haddee inii aniga ra'aytu waxaan arkay axadda cashara waxa la tirinayo koob iyo tobankaa haddaan kowkaban lagu diri ma la oqon kara koob iyo tobanaan arkay haddaan ku idha ka war haddaan intaas soo istaago waxaan arkay koob iyo toban haddaxayaa koob iyo toban bahal miya mase waa koob iyo toban dhagax mase waa koob iyo toban nin mase waa koob iyo toban gabdhood waa maxay maya waa koob iyo toban xidig marka fiiri kawkaban maxay noo fasirtay daatada ka horreyda oo naga qarsooneed shayga macduudkaah oo la tirina ol koo laba saddex koob iyo toban shaygaan la tirinahay oo macduudkaa kaasaa qarsoonaa waxaa fasiray kawkaban a caddayday marka waxaa tidhaa ini ina xarfu tawkiidin wa nasbin dhe tansib isma tarfacu lkhabr mabniyun cala alfatxi wa xurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayni waaye لا محل من الإعراب وليا ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب اسم إن رأيت فعل وفاعل أحد عشر مفعول به مبني على فتح مبني على فتح الجزئين في محل نصب آه لبضب والاسكا وحي أحد عشر لبضب فتح صار آه أحد لبضب فتح صار مركا واحد أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به أول رعاء ra'aadaana lama mafcuul qaadaydo maahan ishaan wax ku ark ee waa xulmiya waa ra'aadii xulmiyadaahde labada mafcuul qaada jirtay waa ku ru'yooday wey waa ra'aa xulmiya wey waa midii ru'yada aheed waa ku ru'yooday wey kawkaban waa tamiisu daad daatadaas oo macduudka ah la tirinayayba noo fasirtayba marka waxaa tamiisu daad mansuubun biaxad cashara axad cashara caamil wa macduudka ay fasirayda u caamil mansuub calaamatu nabi atun daahiratu i air ina ciddata shuhuri tiraha bilaha la tirintooda ina ciddata shuhuri bilaha la tirintooda cindallahi ilaa agtiisa laga tiriyo inaa cashara shahran waa labiyo toban bilood iiri haddee ina ciddata shuhuri bilaha la tirintooda cindallahi ilaa agtiisa laga tiriyo inaa cashara shahran inaa cashara labiyo toban hadii la yidhaah labiyo tobanka waxay yihiin shahran waay shahrantaa fasirtay إن حرف توكيد ونصب تنصب اسم ترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب عدة اسم إن منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر عدة مضاف أشهر مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر عند ظرف مكان منصوب على ظرف عند ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بعدة عدة كتعلق cinda mdaaf allahi mdaaf ilay majhuur calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri itnaa caشhara itnaa khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can dama liannahu mulxaqu bilmuana ha isku dhihin muana waa mulaqi mulxaqu bilmuana walafdu cashara fi muqaabalati nuuni allafi fi isnaan waay naaib ka tahay waxay naaib ka tahay inaani nuunteedii ay lafdu cashara naaib ka tahay walafdu cashara fi muqaabalati nuuni allafi fi isnaan haddii kale waxaa tidhahda walafdu cashara naa'ibu manaaba nuuni muhanaa ah. nuuntii muhanaha booskeediiy naaibkaaga waa inin sharxaa kitaabku waana inin ixraaba shahran tamiisudaad mansuub dhe ah. shahran tamiisudaad mansuubun cala tamyiis wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akir ko horta waxaan ogaanay tamiisudaad halkee dhacaa bacda alcadad u dhacaa meel kalu dhacona waa tanaa wa bacda almaqaadiiri waxyaalaha wax lagu qadara kadibna waa dhacaa oo min almawsuunaati waxyaalaha la miisaamoa waxyaalaha wax lagu qadaro sida kuwa la miisaamo bacdigood waa dhaca naxwi ishtaraytu waxaan gatay rilan rodol hadde rodolka maxaa la miisaamay haddaan hadda ku idhaa iiri intaan soo istaagay markaasaan ku nuskiilan soo gatay nuskiiladaas waxay tama sheegi karta wax qof sheegi kara ma jiro ilaa aan tamiiskeeno fasiro anugu ilaa manuskiiladu ma nuskiilo timiraha manuskiilo sonkoraha manuskiilo buraha waa maxay ridlan aan soo gatay aan idhi ama nuskiilo rodol aan soo gato ishtaraytu ficlan waa faacilun ridlan mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fi akdihi tamyiisan waxaad tidhahday zaytan oo saliid ah fiiri wixii la miisaamay hadda waxa noo caddaadeen zaytan min zaytin oo saliid ah rid ridliga aan soo gatay waa saliid waxa la miisaamay oo riqliga ah waa saliid waxaad tidhahdaa zaytan tamiisu daad mansuubun biri mansuubun biridla ridligaa caamil ah oo oo nasbinayda maxaa yeelay daatada la fasira waa ayada daatada la fasira waa ayada wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratan fi nasb aw ilmakiilaati ama waxyaalaha la beega ka gadaalu dhaca fiiri waxyaalaha la tiriyo ka gadaal waxyaalaha la miisaamo ka gadaal waxyaalaha la beego ka gadaal meelaha u dhaco way tamisudaad aw ilmakiilaati ama waxyaalaha la beego naxw ishtaraytu waxaan gatay irdaban hal irdabiya soo gatay waa weel ay masaalidu wax ku beegatay irdabku hal weel oo irdab ah alirdabu meequu qaadaa arbaca wa cishriina afar iyo labaatan saac u qaada saacina waa afar mud ah, waa afar mud afar iyo labaatan saac u qaada saaca keligiis waa afar mud waa waa sagaashan iyo lix mud miya u qaada waa weel weyn wey irdab er ah, weel weyn waa ishtaraytu waxaan soo gatay irdadan marka irdabiga maxaa ku jira wixii ku jiray maxay yihiin qamxan oo qamardi aha qamxan oo qamardi ah waa qamardi ishtaraytu ficla waa faacilin wey irdaban mafcuul bihi wey mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri irdabanti marka tamyiis noo fasila u baahanay daatada la soo gaday qamxan wey qamardi qamxan tamyiisu daab mansuub oo calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri yaa nasbiyey irdaban maa nasbiyo aw ilmasaaxaat waxyaalaha la mitiriyo ama la dhudhumiyo masaaxaatku waa waxyaalaha la mitirka la saaro ama yaardiga ama waarka ama dhudhunka ama taakada kuwaasaa la misaaxaad oo waxyaalaha marka la cabirayo la saaro taakada ama dhudhunka ama yaardiga ama waarka ama mitirka ama tilaabada lagu cabiro kuwaas way misaaxaad waa la tilaabeeya ama waa la dhudhuniya ama waa la taakiya ama yaardiga la saamaa ama waaraa la saaraa ama mitiraa la saaraa waxyaalaha saas loo cabiroo dhan gadaalkooda waa dhacay tamisudaad naxw ishtaraytu waxaan gatay fadaanan ah, hal fadaan fadaanku waa dhul ah, hictar iyo meesha malahan ka nidhaahno ha qaabka masaaridu wax u kala dhulkooda ay u cabirtaan wey fadaanaan gatay ah, fadaankaas muxuu la eg yahay marka fadaankaas muxuu la eg yahay uleeyahay murabbac ahaan isku weer afar kun iyo laba boqol oo mitiro isku weera wey afar kun iyo laba boqol oo mitir oo isku weera wey dhul weyn ah. ah. ah. fadaanan higtaraan gatay arbacan macnaa higtar waa iska soomaaliyeynaynaa oo fadaankaanaan lahayn maahane inuu higtarka iyo asagu isla egyihiin maaha waa cabir ay ayagu dhulka ku kala cabirtaan beeraha iyo marka la kala cabiraya annaga hictar iyo waxaasaa la yidhahda iyo jibaal iyo malaha iyo aduu dadka beeraha yaqaana sheegi doonabe marka waxyaalahaas suu cabirtaa annaga dhulka yaga marka ayaga carabta masaarida wey kuwaan cabirkaan hadda fiiri ishtaraytu waxaan gatay fadaanan markaad tidhaahdo ee fadaanku maxariga mamara cabirka dhirirkan aad gadatay waxa la cabiraya maxay ahaayeen ardan ardan taasaa noo fasirtay daatada la cabiraayey markaatr ishtaraytu ficla wafaacilu fadaanan mafcuulu bihi de ardan tamyiisu daat wey mansuubun bifadaan wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaaqin wamaa tamyiisu nisbati tamyiisu nisbaha miya wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaaba ayda noqoshay tamyiis aljumlana waa ladhaha tamyiisu nisba magac kaluu leeyahy magaciis xaalada tamyiisu jumla fahuwa tamyiisu nisbuhu maad ism weeye rafaca kor yeeloo suuliyey ibhaama nisbatin nisbada qarsoonaashadeeda nisbadaasoo fii jumlatin jumlo ku sugan jumladoo saabiqatin horreyday calayhi asaga isimkan ka horreyday jumlo ka horayda nisba ku jirta oo qarsoon midka fasiraa la yidhaha tamyiisu nisba fa huwa tamyiisu nisbuhu maa ism weeye isimkaasoo rafaca suuliyey ibhaama nisbatin nisba qarsoonaashadeeda nisbadaasoo fii jumlatin ku sugan jumlada saabqatin ka hormartay caleyhi ismka wa huwa tamyiisu nisbuhu darbaani laba nuuc weeye alwalu kan ugu horeeya muxawalu waa mid asal laga soo wareejiyey waani ka labaadna hayru muxawalin waa midaan meelna laga soo wareejiyey marka tamyiisu nisbada maxaa loo qaybiyaa muxawal iyo hayru muxawal muxawalkaa saddex u qaybsama marka muxawal muxuu usii qaybsami rabaa saddex فأmا المحawل تmyiiزka محawلka fahuwa تmyiiزka محawلka عalى ثaلاثaةi أنواaع نوuعyaalo saddexa korkoodu ahaaday النوع الأول نوca ugu horeeya alمحawل waa mid laga soo wareejiyey can الفاacل فاacل وذalika مثaalka نaحو تفقأ زayd زaydaa buuxsamay hadda waxaa naga qarsoon تفقأ oo ficil ah iyo زaydun oo faacila jumladaas nisbadeedaa naga qarsoon meesha زayd looga nisbaynaa buuxsanka a naga qarsoon isimka ka dambeeyo shaxmana ayaa suulina qarsoonaashada nisbadaas isaga suulina meesha looga nisbayna wuxuu ku leeyahay xayr buu ka buuxsan xayr wey waxa loo nisbayna ciil maahan cunto maahan cilmi maahan waa xayr waxa buuxiye khalaas marka waxay leedahay hadda shaxmantan waa tamiis waana tamiisu nisba weliba waana muxawal waana muxawalun can ilfaacil asalkiisu shaxma faacilay ahayd siday ku eed asagaa ku baraa fiiri alaslu asalka fiihi tamiiska dhexdiisa xaalu ahaaday tafaqa'a waxaa buuxsamay shaxmu zaydin saasuu ahaa zayd xayrtiisiyaa buuxsantay saasuu ahaa tafaqa'a waxaa buuxsamay tafaqaa ficil shaxmu zaydin saasuu ahaa zayd xayrtiisiyaa buuxsantay faxudifa almudaafu mudaafkiyaa la xadfay shaxmu soo mudaaf maaha zaydin mudaaf ilayhi mudaafkii faacilka ahayaa la xadfay wa huwa shaxmun weeye wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu wa uqiima waxaa la joojiyey almudaaf ilayhi mudaafu ilayhigii wa huwa zayd weeye muqaamahu mudaafka booskiisii ah, tafaqa'a shaxmu zaydin shaxmu xadad faacilu ahaaye mudaaf ilayhigii booskii dhige faacil ka dhig maxay noqonee tafaqa'a zaydun uu noqona ah, dhig fartafaca mudaaf ilayhigii waa godmay irtifaacahu mudaafka godmidiisii mudaafka uu naacibka ka yahay sooma godmayn isaga markuu naacib ka noqday waa godmay zaydki fartafaca zaydkiyaa godmay irtifaacahu mudaafka godmidii uu godnaa ah, mudaafka sooma godmayn kii naacibka ka noqday waa godmay irtafaca uma utiya dhe uma utiya waxaa lala yimid bilmudaafi maxduufi mudaafkii la xadfay fantasaba calaa tamyiisi marka fiiri markii mudaafka la gooyey shaxmu zaydin oo zayd booskii mudaafka la dhigoy noqotay oo uu waxay noqotay tafaqa'a zaydun maxaa soo xasiray ibhaam buuxsanka meesha looga nisbaynayo la gara si loo garto a mudaafkii la xadfay oo tamiisa la keenay markaas yadha tafaqa'a zaydun shaxman saasaa marka maxaa la yidhaha nuucaas muxawalun can ilfaacil fahmo iyo iyo indha soo jeeda annawcu thaani nooca labaad almuxawalu waa mid laga soo wareejiyey can ilmafcuuli bi mid mafcuul laga soo wareejiyo waa tamyiisun oo nisba oo muxawal ah oo meeshii asal laga soo wareejiyo oo uu ku sugnaa jira mafcuula aheed wadaalikaas naxwu qowlihi tacaala wafajarnaa waan dilaacinuu ilaah yidhi alarda dhulkiiaan kala dhambalnoon kala dilaacina marka dhulka maxaa laga kala dilaacay uyuunan mijeedka uyuunan ila dila iyo aggooda biyaa ka soo burqaday marka fajarna waa ficli faacil alarda waa mafcuulu bihigii cuyuunan waa tamyiisu nisba meesha carlada looga nisbaynaa insijaarkay cadayne asluhu asalka lagu sheega maaha qur waag hore sidaan ahaa jirin qur-aanku sidiisuu ku soo degaye xagga luqada carabigaa macnuu sidaanu noqonaa wa adaa luqada lagu bara ee qur-aan ku soo deg aslu wuxuu ahaa yuu ku yidhi wafajarnaa cuyuuna alardi waxaan dilaacinay dhulka irihiisii waa caddeed marka ibhaam kuma jirin cuyuuna alardi saasay aheed ayadoo sidaasa fafucila fiihi waxaa lagu sameeyey milu maa sabqa intii hormartay oo waa maxay xudifa almudaafu ah, wa huwa cuyuun wa uqiima almudaafu ilayhi wa huwa alardu fantasaba inkisaaba hudhig markaasay alardi kor dhigantay ilaa kay naaibka ka eedaa kordhig maayo markaasaa faxasala ibhaamu ibhaamaa yimid markaasaa waxaa la keenay uma uutiya bilmudaafi lmaxduufi mansuuba fasaara wafajana alarda cuyunu annoocu haali almuxawalu can ilmubtadayn mid marka hore mubtadayo laga soo wareejiyey wadaalikaasuna naxwu qowlihi tacaala oo kale weeye ana anigaa akaru badan minka xaggaaga maalan ana waa mubtad akaru minka maalan ana waa mubtad akaru waa khabar minka waxay ku tacalluqeen akaru maalanna waa tamiis oo tamiisu nisba waa muxawal waana muxawal can mubtadayn wa aslu wuxuu ahaa maalii maalkaygu akaru waa mid ka badan min maalik maali فxudف المضاaف مضاaفka la xadfay maalي waa mubtd yaduna waa mضاaف ilayh soo ma maalي xudف المضاaف مضاafkayaa la xadfay wa huwa maal wey وuqiima المضاaف ilayhi مضاaف ilayhga booskii la dhigay wa huwa ضميir waa damiirka aladi damiirka huwa ya mتaklm ah damiirka ya mتaklmka مضاaف ilayhga ah booskii waa la dhigay mضaafka muqaamo booskiisia la dhigay فاrتaفca waa godmay irtifaacu mudaafka godmidii uu godnaa wanfasala waana socmay marka hore maali yadaana waa damiir mutasila laakiin markii mudaafkii la xadfay ay waxay noqotay damiir munfasila markaas ay noqotay ana ah. marka hore damiir mutasila eh yaa mutakalim laakiin haddii mudaafkii laga gooy keligeed noqotay keligeed haddee wax kala laguma bilowdo markaas waxay noqotay damiir munfasil marka ana ay noqotay ana ay noqotay wanfasala waana socmay lana ya almutakalimi damiiru mutasil weyn kama carafta saad soo baratay wa huwa damiir mutasilana laa yubtadau bi laguma bilowdo uma jia markaas kadib aa lala yimid bimudaaf maxduufi mudaafkii la xadfo maali laga xadfay aa la keenay fa jucila tamyiisana laga dhigay fa saara wuxuu noqday kamaa tara saad arkayd aduguba ana akaru minka maalan u noqd wa amaa kayru lmuxawali kayru muxawal fanaxwu imtala alcinaau weelkiiyaa buuxsamay maaan min jihati maa inuu ka buuxsamay waa kaasa isaga meelna lagama keeni ma antaan sidaanayba ahayd asalba imtala ficil maadi wey alcinaauna waa faacil maaana waa tamyiis oo nisbo ah oo weelka buuxsan waxa ku jira oo loo nisbaynayo uu fasirayo waa biyo waa tamyiiz nisba wallahu subxaanaه wa taعala alam slى اllah وsلم وbaaرك عalى